الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxayna ugu dambaysay baabu naskh somahe ayib waxaa la tilmaamay naskhigu inuu noqdo bedel inuu yimaado iyo inaanu iman inaanu iman maxaa tusaalaha in wax la nasakho bedelkiisa ma aan waxba la keenin ya masaladu waa maxay arintaa la soo boodinaya axaad u kicinaysa sadaqada la iska hormariyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waajib bay ahay waxaa lagu nasakhay satraha sunna dee waa weye bedel baa yihi laakiin waajibkaasaa meesha ka baxay soomaalina bad waxa yimi bedel sunna ah aayaddu maxay sheegtay hore waxay sheegtay faqadimu ka sadaqa sooma tadammana aadi waxba la sheegay ayib waxaa la yidhi bedelku wuxuu noqdaa mid sii hore ka sii adag loo nasakha maxaa ka mid ah soomkii oo kale mid ka fudud dagaalkii oo kale maxaa la nasakha ninku inuu toban u dhigmo maxaa ka fududoo loo bedelay ninku inuu laba u babacdigayo haddii kale wixii ka badan iskaga tegay waxaa la nasakhay waxaa kaloo la nasakhay baynu nidhi istiqbaalu amaynu haddaba leenahay daadeynaan shalay sheegin istiqbaalu lkacba baytulmaqdis buu ahaa waxaa loo bedelay kacbada in la istiqbaalo laakii hore biyuu ka adag yahay mise waa ka fududyahay uga fududyahay agga ujees kala wey makalasamaano kala fuuda waad taagan tahay marna dhinacaasa u jeedsan marna dhinaca waaya wuxuu uhi shiikhu aayad aayad lagu nasakhaya keenay aayad aayad nasakhaya naam طيب اللفظ هي حكم ولا نسخ يا الآن خفف الله عنك هل نسخ آية دي كوريس طيب حديث حديث نسخين كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن زوروه طيب sheikhu wuxuu i idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan nudqaani laba nudqi waataynu hore usoo sheegnay inay yihiin alkitaabu wasunna waayo waa manduuq waa manduuq oo kitaabkana ilaahay baa ku hadlay sunnadana waxaa ku hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam laba daliil min kitaabina wasunna haday iska hor yimaadaan falaa yaklu kama man ima an yakuunaa caamayn labaduba inay caam yihiin aw khaasayn ama labaduba khaasay yihiin bimacnaa isku darajo wey waa laba caam ama waa laba khaas aw ama axaduhumaa midkood caamun wey walaakharu ka kalena khaasan khaas wey aw ama kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labada daliil ka mid ahi caaman caam weeye min wajhin marka dhinac laga eego wa khaasan khaas weeye min wajhin marka dhinac laga eego nusakda qaar aakhar baa la socota say u badan yihiin kuma jirto aakhar sida xagga damba ba inoogu imanayso إن كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه صلمور أخركم التام طيب شيخ مد والبا حكم كيس يسرى إلى الشيء هذه اللبضة عام نغضان أما اللبضة خاص نغضان حل وجه إذا واسكمي لبضاس سيبا لولا محملين وحاله حالة اللبضة labadii daliil baynu eegnay midina waa caam midina waa khaas waa xaalad labaad xaaladda saddexaad labadii daliil mid waliba marka dhinac laga eego waa caam dhinac marka laga eegana waa khaas khilaafayna marka dhinac laga eego waa caam dhinac marka laga eegana waa khaas marka meel bay isugu imanayaan mid waliba kuu khaaska la yahay dee buu leeyahy kadna khaaskiisa gaar buu leeyahay kadna khaaskiisa lababa khaas leh gaar buu leeyahay laakiin caamkii ayay isugu imanayaan oo khilaafkii ka dhexdhacaya salayaashana ku ogaan doona sidee la yeeli sheekhu wuxuu uhi fain kaana caamayn laba caam haddii ay yihiin fain amkana haddii uu suurtoobo faljamcu baynahuma labadaa daliil in la jamciyo oo layswaafajiyo jumica waa la jimcinaya waa layswada heshinaya waa wadada koowaad salafyada jumhuurtu ay qabaan salafiyada waxay leeyihiin maya sila ugaba hadday iskhilaafaan xilligaa la eegayaa annaasik walmansuuk buu noqonaya xilliga haddii la waayo waa la jamcinaya isna waxaanu ku soconnaa calaa madhab aljumhuur waxay leeyihiin awalan labada daliil ee iskhilaafay waa layswafajinaya in ankara aljam jamcigaasina waa inaanu mutakalafahay jamci suuragala ama waa inuu yahay jumica waa la jamcinaya oo waa la tusaale ahaan su-aalaasha waa badan yihiin wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam khayru shuhadaa aladii yaأtii bالshahaadati qabla an yus'alaha dadka markhaatiga furaya waxaa ugu khayr badan ka markhaatiga fura intaan la weydiisan iyadoo aan laga dalban ayuu markhaatiga furay yaa la amaanay mise waa la cebay khayru shuhadaa baaba la yidhi sooma xadiidkii kale wuxuu tilmaamaya yakunu min ummatii xadiidkii ka hadlaya akhiru zamaanka ikhwaanun yashhaduuna walaa yustashhaduun wayandiruuna walaa yuufuun ويؤتمنون ويخطبون يظهر فيهم آخر الزمان baa lagu aaminaya waa khiyaanaya nadar bay nadarayaan ma oofinayaan markhaatigay furayaan iyadoo aan laga dalban markhaatigay furayaan iyadoo aan laga dalban labadaa xadiis midna waa muttafaq midna waa muslim kii hore waa muslim ee ammaanaya qofka markhaatiga fura intaan laga dalban kan dambana waa muttafaq muuqaalka markaynu ka eegno guud mas mid baa masada kala duwan iska hor imanaya masada is waafaqsan yihin muqaalka markaynu ka eegno de iska hor imanaya idina wuxuu leeyahay qofka markhaatiga furaa intaan laga dalban kuwa markhaatiyada furu ugu wanaagsan yihin xadiisna muxuu tilmaamaya ceebeyn la ceebeynaya akhiru zamaanka waxaa kamida kuwa wax khiyaamaya kuwa waxa weeye markhaatiga fura iyadoo aan laga isu waafajinaya waynu eegaynaa dabeetna waxaa leeya waxaa suuragala in la waafajiyo xadiidka tilmaamaya ceebaynta waxaa lagu qaadaya sii markhaatiga loo furaya hadduu ku og yahay inaad markhaati u tahay ou kaa kaaftuma waxaad ula waa ceebda xadiidka odhanaya khayru shuhadaa waa nin markhaati ka dhiman yahay xaqna ku taagan nin u markhaatiyana u meesha joogo oo aanu ogeyn baahina ugu qaba inuu markhaati u noqo hadduu yidhaahdo waara ogo ninkani waxaa isagaa leh aa u markhaatiya iyadoo aan laga dalban xaaladda noocaasi waa khayru shuhadaa walaalkiiya wada xaqiisu bixi xaalada kale la ogyahay la iskaga tegayna laga kaaftoomayna ceeb bay ku tahay iyadoo lagu ogyahay inaad markhaasi tahay in layska kaadaayo ad adigu daba socotaa meesha ma tahay sidaasaa la isbarta qaabkaas ayaa la isbartay laba daliil la jamciyo laba daliiloo daahirkoodu iskhilaafsan yahay in la jamciyo ayaa kow ah ilahay wuxuu ihi fayowmaidin laa yus'alu can dambihi insun walaa jaan weye insi iyo jinni qofna maanta qiyaamo dembigiisa waxba laga weydiin kitaabin laa yugaadiru sayratan walaa kabiira waa lahaya idan kaa weydiin mayso يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن ولا يسأل سورة القصص عن ذنوبهم المسلمون وتمثيل يا شاذ ذنوب لو اجتنا وضع ayadii kuwa la midka maxay tilmaamay in wax la isweydiinay misena waxba la isweydiinay la isweydiinay la isweydiinay ilaahay wuxuu hi waqifuuhum inahum mas-uuluun waa la weydiinaya maxay sheegaysaa wax la isweydiin sabasayin sawaa saynoo muuqatin sawaa salasayin waa la weydiinayaa iyo la weydiin mayso ma kala ah salas waa fujinaya la weydiin maayo weydiin xog laga doonay de xogtii waa la hayaa su-aashii caadiga ahayd la weydiin maayo qofka markaad su-aal weydiinayso xog maad ka doonaysaa soomaa ismaaciil mayin aad ka sugaysaa maya soomaa xog baad doonaysa taa la weydiin maayo la waa taa tan la sugayna waa tii waxaa la weydiinayaa su'aalu tawbiikh waalidku marna wuxuu odhanayaa xaggaad ka timi sooma marna wuu ogyahay xaggaad ka timi laakiin uu ku dagaalaya was ogtii meeshiibaa muu kugu soo qabtay uu kugu diidanaa meeshoo ku canaanay wuli xaggaad ka timi waxaa ku ballansanayde su'aal canaana wey maaha su'aal xog laga duway marka su-aasha la weydiinayaana waa su-aalu tawdiikin wa taqriic su-aasha aan la weydiinayna waa su-aalu isticlaamin istikbaar jamci baa la yidhaha labadii daliil ayaa la jamcinaya fain lam yumkin iljamcu baynahuma labadii daliil haddii ay suurtoobi weydo in la iswaafajiyo yutawaqafu fiihimaa waa laga istaagaya in lam yuclam haddii aan la garan ataariikhu xilliga fain culima haddii la garto ataariikh xilligooda mid waliba xilliga uu soo baxo nusika waa la nasakhaya almutaqadimu kii horeeyey bilmutaakhiri kii dambeeyey ayaa lagu nasakhaya oo mutaakhirka la qaado shiikhu wuxuuhi wakadalika sidaa waxaa lamid oo la yeelaya in kaana haddii labada nudqi ama labada daliil ay yihiin khaasayni laba khaas saasaa la yeeli saasi waa sidee awalan al aljamc jamcigaasi hadduu suurtoobi waayo waxaa looga gudbayaa xilliga la eegay xilliga haddii la helo oo mid mutaqadim yahay midna mutaakhir yahay aarkii damba wuxuu nasakhayaa mutaqadimka haddii xilliga la garan waayana waxaa la samaynayaa tarjiix oo shiikhu baab dhan buu ku faahfaahin doonaa tacaarud aladilla adiladu hadday iskhilaafto halkaasuu inoogu soo celin doona oo kaga hadlaya mawduucaas insha allahu tacaala xaaladaas way cadda hadday laba caam noqdaan ama laba khaas noqdaan aljamcu uma annasku uma الترجيح إلا كلا رجح ثم التوقف وفي داي أسي مقوم وحي كلا حرمين التوقف وإن كان أحدهما متكود هدوية عاما عام هدوية والآخر ككلنا خاصا وياه فيخص العام بالخاص عام كبا الخصيصية بالخاص خاص كبا الخصيصية أو العام الخاص وحصصتان فلسطة هل صار كان ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالكتاب والسنة بالسنة صمنا صمري نعم فقط عام مثل خصيص يوصيكم الله في أولادكم وعام يا أولاد دون نمبر ليري حلقة سيئة laakiin waxa baxay hadduu gaal yahay ka baxay dhaxal buu leeyahy dhaxal ma ayib والمطلقات يتربصن وعام maxaa baxay saaskuna waa kee iyo إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تيلا من هالصدية أن لا أقل قريب ها عدة مالي فما لكم عليهن من عدة عدة مريض آيات عام في محل شيء ليس مطلقات أوردن عدة إليه صمة خلينا محل شيء مطلقات أن لا cidda male miya iskhilaafaya taasina waa caam kanina waa khaas marka kan khaaskaabaa wuxuu ka soo baxayaa caamkii intii uu ka soo gelaya walmuqallaqaat waxaa ku harhaya wiihee dalaaqa galay ayaa halkaa jeeda caamiladuna mar kale ka baxaysa laakiin tusaalahan aynu ujeedna labada aayadood waa sooma alcaam فيما سقط السماء سعان مهين كل ما سقط السماء عشر بك واجبي وحي الصوب حي السماء ورابس أدون نقضه أقل من خمسة أوسط وحال غد حني فقال ليس فيما دون خمسة أوسط وخاص xadiidkii caamka samadu wixii ay waraabisay ama ha noqdo akara min khamsati awsu ama ha ka yaraado hal wisqi ha noqdo waxaa lagu leeyahay cishur sooma xadiidkan wuxuu leeyahay khamsatu awsuq hadduu ka yaraado waxba lagu maray laysa waxba lagu maray waa khaas caamkii ayaa lagu fasay ayib taasina waa sahlan baabcaam ahaas buu gelay soo martay wain kaana axaduhumaa midkood hadduu yahay caaman caam haddii uu yahay min wajhin dhinac laga eego wa khaasan khaas haddii uu yahay min wajhin marka dhinac kale laga eego fa waa la khasisaya cumuumu kulli minhuma mid kasta caamnimadiisa bikhusuusi اlaakhar kale khaasnimadiisa bal waa kan inoogu muhiimsan wey kuwa kale waa iska sahlo kale waa maxay ana masaaisha fiqiga masaaisha ugu ishkaalka badan labadii daliil mid waliba waa caam dhinacna waa ka khaas kalena waa caam dhinac marka laga eegana waa khaas tusaale ahaan والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة gabadh kastoo muطallaqada ciddadeedu waa maxay waa saddex qori aayadda kalena maxay sheegaysa wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahu kuwa uurka leh ciddadoodu waa inay uurka dhigaan almuallaqaat waa caam maxay caam ku tahay xaamiladii tii aan xaamilada ahay xaamiladii iyo tii aan xaamilada ahayn bay caam ku tahay labadaba caam waxay khaas ku tahay almuallaqaat kuwii la gaar bay qaabka gaar u hayso wa ulaatu laxmaali ajaluhunna gabadh kastoo uur leh ciddadeedu waa inay uur ka dhigto maxay caan ku tahay gabadh xaamila ah oo doonaysa inay ciddo tirsato waxay caan ku tahay haddii la furo ama laga dhigto so labadama soo gelaya labadoo soo ciddo laga dooni maayo idan waxay caam ku tahay kii maxay laga dhintay sidoo ur leh iyo tii la furay iyadoo hee aayaddii hore aynu ku noqonno waxaad ka soo saartaan mas'alo aayadda kale aanay la wadaagin oo ay gaar u leedahay oo aayaddaasi ay gaar la tahay waa maxay ya نعم sabab baa idinku celinayaa inaad fahamta si kalaba ka tiradaysa meesha aayadda hore waxay leedahay almuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quruun waxay caam ku tahay waxay caam ku tahay tii uu karahay iyo tii aan uu karahay maxay gaar ku tahay si laf lagaga hadlaya arintan mid dhimatay baa laga hadlaya mid dhimataa laga hadlaya mise mid la furay mid la furay baa idan in la furayna waa khaas in waxa weeye caamilo tahay inaan ahayna waa caamil ayadda kalena weyn gabadhii uurka lahayd ciddadeedu waa inay dhigtaa waxay caam ku tahay taa uurka leh waxay caam ku tahay in la furo iyadoo uur in laga dhinto iyadoo uur leh labadoo kuma gabadhii uurka lahayd ba haddii laga dhintana sooma dhacdo mid uur loo laga dhintay mid uur loo la furana sooma dhacdo laakiin maxay gaar uga hadlaysaa sii uurka lahayd ayada kale da sii uurka lahayd si gaar uma sheeg طلقات بشيء آيات والمطلقات بنو ديب ونقنين ay gaar u leedahay oo aayadan kale bataata baan xidhi leedahay xaaladaha la sheegay ya ehe waa laga dhima isku day ha afar bay gaar la tahay laba maa bidhkeli labadaba cidday tirsanaya wuxuu cidday tirsanaya si aan lala aqalgelin mooyaane waay haddaan idin caddaynaya naam calam kale ku jirta ayib ya roitaanka roitaanka bas wawlaatu alaxmaali si uurka lahayd haddii la furo miyaanay soo gelay aad kuma hada iyadoo uur la hadii la furo ulaatu ma noqonayso ma noqonayso ma noqonayso ah, soo dhawaysa laakiin boqolkiiba konton baad ka jawaabta baad dhicin ah. ya meesha waxaa yaala waxaa yaala suaasha soo socota gabadhii haddii la furo gabadhii waa la fura mutallaqi la fura gabadhii waa la fura soo socota soo khaldina mutallaqa uurna male hadii galaysa hadii galaysa ayadda ayadda sheega horay dadaba dhigantay ayuu sheegaya walmuqallaqaatu gabadh uur leh gabadh la furay oo aan uur lahayn owlaatulaxmaal miyay soo gelaysa taasaa gaalo wa owlaatulaxmaal u kaala gabadh uur leh oo laga dhintay siduna xaggay gelaysa wulaatulaxmaal baa gaar u leh labadaa gaar buu leeyahay wulaatulaxmaal si gabadhii laga dhintay iyadoo uur leh war mutalaqaatu dee ma soo gelayso waadax ma may soo gelaysa ayadaas waxay ka hadlaysaa kuwii la furay bes sidaana haddii aan la furin uurna ay leedahay waxay gaar u galaysaa aayadan wawlaat laxmaal xaalada waxaa gaar u leh wawlaat laxmaal haddaanay uurba lahayn wawlaat laxmaal miyay soo gelaysa iyadoo aan uurba lahayn ayaa la furay xagay gelaysaa labada xaala miyaa la isku haystaa labada miyaa la isku hayaa laysuma hayo gabadhii uur ma waa la furay wlmuallaqaatu yatarabasna bay gashay gabadhii uur bay leedahay lamana furin laakiin waa laga dhintay xagay galaysaa wulaatu axmaali ajaluun labada xaal waa maxay isku haystaan haddaba hal xaalay isku haystaan aaladdu waa tii aaladdaa sheega ah maasha allah hadday uurna leedahay la furay uurna way leedahay waana la furay xaggey gelaysaa xaggey gelaysaa waa la furay haddaad tidhi waxay gelaysaa wal soo maa uur bay leedahay haddaad tidhaahdana marka xaaladaas bay isku qabsanaysa caam wakhaas min wajh masaladaas xaaladda xay isku qabsanaya mid waliba caam iyo khaas buu leeyahay kana caam iyo khaas buu leeyahay mid waliba gaar buu masalo u leeyahay kana gaar buu masalo u leeyahay laakiin caamnimadii halkan iyo caamnimadii halkan oo waxay isu keenaysaa masale isku qabsanaya sidee ka waa la fahmay sooma xadiisu waxay sheegaysaa can nabiyi sal allahu alayh wasalam anlaa tuqtala annisaau wasibyaan dumarka yaan la dilinba caruurta haddii dagaala ay jiraan waa la diiday dumarka in la dilo xadiiskaas muxuu sheegaya in la dilo dumarka in la dilo gaalada ayib xadiid kale wuxuu sheegayaa qofka murtadkaa in la dilo man badala diinahu faqtuluuh man badala diinahu ka diintiisa badala ee murtad noqda faqtuluuhu dila labada xadiis sida inoo muuqda sm iskhilaafsan yihin iskhilaafsan yihin isma khilaafsan diinta bedela hadduu qof dumara noqdo xadiiska muxuu sheegaya in la dilay xadiidkan odhanaya dumarka yaan la dilin gaalada aran ku sheegay waa gaalad soomaal murtadadi oo tabar gaala ah la dil labaduba saasay isu khilaafeen mid waliba waxbuu gaar leeyahay xaaladda way isugu imanayaan sida tii hore kale man badala diinahu faqtuluuh gaar leeyahay oo aan lagu haysan yaa gaar la yahay ninkii diintiisa ninka hadilina miyaynu soo sheegnay haweenka hadilina maynu sooma diinta hadduu bedelo qof dumarana uu noqdo xaguu gelaya saas waa kala isku haya nin hadduu noqdo diintana uu bedelo waaman bedela diinahu faktuluu hadalkama taagin ayib xaggan kale gabadhii aalad asliya bay ahayd may ridoobin muslim ridoobin maaha gabadh gaalaha bay ahayd xadiiskaasaa gaal u leh waa la diiday kadib iyadana laysuma hayo xadiidka man badala waa qofkii muslimka ahaa ee gaaloobay wey sooma xaaladdaana xadiiskaasaa gaal u leh maxay isugu imanayaan haddaba isku qabanayaan isku qabanayaan man badala oo qof dumara ah. qof dumara inay tahay xadiiskan ay gashay dumarka ayaa la dilay sooma inuu diinta bedelo ridoobayna xadiiskan u gala marka xaaladaas isku qabanaya halkaas waa xaaladee waa qof dumara oo diintii ka baxday hal la mise la dili maayo xadiiskana wuxuu leeyahay dumarka ha dilina waa caad xadiiskana wuxuu leeyahay ka diinta bedelaa waa caad hala dili xaaladaasoo kale waxaa loo baahan yahay in la kala xog tarjiix baa loo baahan waa in adilo kale la doono waayo labadii caan baa isku haysta xaaladaas labadii caan ayaa isku haysta lidalik ba xanafiyadu waxay leeyihiin annagu caamka waxaanu xoojinayna ayaan la dili gabadhii mursadada ahay la dili maayo ninka waa la dili jumhuurtuna waxay leeyihin shaaficiyadu ka mid yihiin man badala baa sidaa awgeed gabadhii diinta ka ridowday waa la dilaya oo waxaa laga soo reebayaa nahaa can qatli nisaan dumarka yaa la layn way ka soo baxaysa sala hadda madhowdhowda saleesha aad bay u waxaa la yidhi salaada subax iyo salaada casar dabadeed yaa la lama odhan waa caam لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس صلاة لما تقول بعد العصر بعد الصبح وشو عام فيها هداد مسجد صوب هداد هذا السوق قريب انت وصو عام هما انت بعد لما تكلم حديث كلام محمود qofku idaa dakala axadukum almasjid falaa yajlis xataa yusaliya rakcatayn masjid haddaad soo gasho tuko taxiyat lmasjid ama ha noqoto bacda alcasri bacda subx ama yaanay noqon socama kuwaynu sheegayno mid waliba wax buu gaarla yahay melo isugu imanaya ninka tilmaamaya bacda alcasr yaa la tukan بعد صلاة الصبح في بعد الصبح أي بعد العصر وقفت المسجد كالصوغر وحسب قبصنا يلا بضي وهي بعد العصر بعد الصبح بقى لتشوغا صلاة لما وقلا وحكالوت تيمي مسجد بو صوغر ودون أيو arintaas isku khilaaf laakiin haddii uu masjidka soo galo xilli aan subax iyo casar ahayn masjidkuu soo galay bacda subaxna maaha bacda casarna maaha waktiyadii la diiday maayo kuwii kale si masjidka soo galay tukanaysa tukan maayo iyadoo hadal male wax salaad u diidaya ma jirto wuu tukanaya bacda subax baa la joogaa ama bacdalcasar baa la joogaa masjidka muu soo gelina gurigiisuu jooga markuu casar tukaday buu jibboodo wuxuu afar kala sunnaa ma kudaray maxaa la odhanaya waxaad gaar ula xadiiskaa diidaya ma tukanayso yaa lagu haystaa xadiiskaas inaanu tukanayn laguma haysta marka xaaladda isku qabanaya waa maxay oo waktigii la diiday xadiidkani leeyahay yaan la tukan iyo isagoo masjidka soo galay oo xadiidkani leeyahay haddaad masjid soo gasho tuko waa u baahan in la kala marka baabu tarjiixaadka lagu kala baxayaa seebaa labada xoog badnaanaya seebaad samaysaa in la tukado mise inaan la tukan in la tukan waayo waqtiyada salaada la diiday waxaa la hayaa iyadoo la tukaday waktiyada salaada la diiday waa la hayaa iyadoo la tukanay nabiguna waa tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadii subax aa tukatay jamcii baad ka soo gaadhay iyadoo waxa weeye lagu jiro ama la qiimo labadii sunne salaada subax ka horeeye maa tukan salaada subax baad tukanaysaa idaa qiimat isalaa falaa salaata ila almaktuub i salaada subax marka la tukado kabacdi oo waktigii salaada la diiday sooma sunnihii ka horeeya waad qallayn kartaa xadiiska idan xilli salaada la diiday in la tukado waynu helna sooma laakiin qof masjid soo galay oo layli fadhiiso wayna maqashay waxaynu haynaa mid xitaa iyadoo khudbaddii jimco socoto oo aan salaad la ogolayn oo qur-aan akhris la ogolayn oo xus allaaan la ogolayn oo waxba aan la ogolayn masjidka soo gala in la yidhi kac oo tuko ha fadhiisan asalkaas markeeba xoog badan labada caan aan la taaban ee ku buleydka isku dhamayska tiran alcaamu lmaxfuud wuxuu ka xoog badan yahay caamka wax lagala baxay say la ilaaliyo aan la taaban iyo mid xoogaa laga saaray labadaba kama awood badan ee ka buuxe aan la taala kaasaa horaaya idan taxiyatulmasjid warna laga tegi waayo caamkiisu waa mid la ilaaliyo waxaan uga jeedaa un xaaladda noocaasa waxaa loo baahan yahay in la xoog badnaysiin mar daliil baa kala xoog badnaysiinaya mar qawaacidda kale guud ee sharciga laga fahmay wa ulaatu alaxmaali ajaluhum gabadhii uurka lahayd ee welibana la furay ee labada ay isku haysteen waxaa xoog badan caamka wawlaat laxmaali ajaluhuna yadaana xamla xadiis baynu haynaa sidaa xoojinaysa xadiis ayaynu shiikhu wuxuu uhi wain kaana kullu waaxidin minhumaa labada mid kastoo ka mida ah caaman hadduu yahay min wajhin marka dhinac laga eego wa khaasan khaasuu yahay min wajhin dhinac fa cumuumu kulli minhumaa mid kasta caamkiisa waxaa lagu khasisayaa bikhusuusi ilaakhar labadaba in la khasisa suuragal maa xaaladda isku hayaan xaaladda isku hayaan mid waliba khaas buu leeyahay dhib male khaaskiisuu qaadanaya laakiin xaaladdii labadooda isugu imanaya waxaynu u baahan mid labada mid xoojiya dabeedna kaa la xoojiyey wuxuu khasisayaa caamkii kale ayuu khasisaya wulaat laxmaal aayaddaa waxaa xoojiyey xadiis walmualaqaat gabadhii la furay ee uurka lahayd ciddadeeda hadda waa la furay alaaata quruur ma ah isaba bay gelayso xadiis baa sheegay haddii daliil loo helo kuwa kalena waa lamid loo baahan wax lagu kala baxo alijmaac sheikhu wuxuu uhi waama alijmaacu ijmaaci fahuwa isagu itifaaqu culamaai ahli lcasr culimada xili joogaa inay iswaafaqaan wey calaa xukmi xaadita dacda xukumkeeda inay isku waafaqaan xukum baa halkaa sakda qaar ka maqan ayagoo ka calaa xukmi xaadita dacda xukumkeeda inay isku waafaqaan wey wanacni bilculamaa waxaynu uga jeednaa alfuqahaa fuqahada looga jeeda qoladii waxa weeye salaxa loogama jeedo wahaakada looga jeedaa alfuqahaa ayaa looga jeeda ونعني بالحادثة waxaynu uga jeednaa alxaadithة الشharciya dhacdada sharciga ah masale sharciya baa looga jeeda وإجماع هذه الأمة أمة الإجماع عيد حجة حجوي دون غيرها دون غيرها مضيه كلا إجماع عيد حجين ومعها لكن أمة الإجماع عيد حجة ama duuna ayriha min alumam ummadihii tegay iyagu ijmaac may lahayn oo ijmaacooda xujo maahay ummadan ayaa ijmaacooda xujo yahay sida laga fahmaya xadiidkii ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaala ummadaydu kuma kulanto baadi baadi kuma kulanto shiikhu halkan wuxuu ka galay alijmaac oo ah adilada waaweyn ee la deliishado ijmaac waa maxay واتفاق علماء العصر بعد وفاة نبيها على حكم شرعي نبي الدبدي الغدر ومهم وهي صحابة نبي الله iyadoo nebigu uu dhex joogo inay yidhaahdaan nebi allahu waxaanu isku waafaqnay intayadii culimmada ahy waxaas inuu xaaraan yahay miyaa laga yeelay waxaynkii marka itifaaqu lmujtahidiin bacda wafaati muxamed sal allahu calayh wasalam nabiga dabadiibay iswaafaqsan hadduu nabigu joogo looma baahno ijmaacooda ama aayad baa suurdagaysa ama xadiid ayaa imanaya calaa xukmin sharci waa inay isku waafaqan calaa xukmin tibi dhakhaatiirtu hadday yidhaahdaan xanuunkaa dawadaasaa la ysku waafaqa si loo liqayo inama khusayso caafimaad ahaan baad u qaadanaysaa laakiin ijmaac maaha qolada naxwuhu hadday isku muwaafaqaan faacilku inuu marfuuc yahay yagay u taallaa maaha ijmaacii sharciga ahaa ee la deliishanayay maaha la walba baabkoodaa loo deliishaday baabunaxw haddii la joogo ay naxwiyiinta isku waafaqeen caafimaad haddii la joogo qolada caafimaadku maxay isku waafaqeen macnay faa'iideynaysa laakiin ijmaaca la yaqaana la deliishado waa ijmaacu ahli iyo dhacdooyinka sharciga shiikhu wuxuu ihi ummaddan ijmaaceedu waa xujo waa la daliishanaya wayatabic hayra sabiili lmu'miniin jidka mu'miniinta in la khilaafaa waa halaagu walihi matawallaa wanuslihi jahannam sa'at masiir xadiidkaasina waa xoojinayaa ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaal idan culimadu waxay isku waafaqaan waa xujo shiikhu wuxuu ihi wa sharcu sharci waa ardaba ku soo arooray fii cismati lummati ummadda in la ilaaliyey waa xujo waa la xujaysanaya iyo waa la ilaaliyey iyo kala duwanya mise waa isku midu ijmaacu waa xujo la daliishanaya cidda ijmaacda waa la ilaaliyey isku midase kala duwanya سوك الله معك الجواب الله أعلم وحرك حاجة مرة أما سمعت الله أعلم هاي ها waxaanu leenahay way kala duwan yihin waa la xujaysanaya waa maxay waa la dariishanaya waadax ma waa la ilaaliyeyna waa macsuumiin haddii ay iswaafaqaan oo ijmaacaasi u quntamo yani bimacnaa khalad kama suuragal ah iiskii baana tusay laa tajtamicu ummati calaa dalaali inay khaldamaan oo baadi isku waafaqaan suuragal maaha waa la ilaaliyey hadda nin caamiya ku yimaado shiikha wuxuu uri shiikh waxaan ku weydiiyey waxaasaan sameeyey waysadu ma iga jabaysaa siikii wuxuu ihi haa waysadu way kaa jabaysaa ninka caamigaan cilmiga lahayna shiikaa cilmiga badee weydiiyey wuxuu ugu jawaabay maxay u noqonaysaa intuu iska tagu odhanaya wax kalaan samaynaya diinta maxay sheegaysaa fasaluu ahla dikri markuu weydiiye maxaa ka dhalanaya u qaato soomaa ninka caalimka ninka caamiga qowlkiisa inuu qaato xujay ku tahay xujaysanay waryaa sidan maxaad u samaysa sheekh hebel baa yidhi ila waajibkaasaa u yaalla wax kale uma yaalla marka ma la xujaysan mise lama xujaysan waa la xujaysan sharcigaana sheegay laakiin shiikha u fatwoonaya khaladka miyaa laga ilaaliya ma macsuum ba ma macsuum maa waxaa laga yaabaa intuu ijtihaada inuu khalad u sheego laakiin macsuum ma aha marka shiikhu siibuu doonanu sii xoojiyo waa xujo waa la deliishanayaa welibana khalad laga filan maayo waa macsuumiin washarcu sharcigu warada waa ku yimi bicusmati lummati ummadda ilaalinteeda ayuu ku yimi walijmaacu ijmaacu xujatun xujuu ku yahay cala alcasri aani xilliga dambe dadka xilligaa noolaa culimmadii xilligaa joogay iswaafaqay waxay isku waafaqeen dadkii ka dambeeye xuju ku yahay kama bari karaan way daliishanaya iyo wa fii ayi casrin kaan iyo xilli kasta ilaa qiyaami saaca xuja ayuu ku noqon saladaasi waa maxay tusaale ahaan saxaabadii waxaa nili ijmaacu nabiga waa ka dambeeya nabiga dabadiyaa ummadda ugu horeeya saxaabada xilli bay noolaayeen dadkii saxaabada caligii ah. ugu dambeeyey goormudhi ma la yaa wuxuu dhintay abu tufayl weeye boqol iyo toban hijiriyada boqol iyo koob iyo toban dunida hal saxaabi kuma noolay hal saxaabi kuma noolay waxaan uga jeednaa un xilligaasay saxaabadu noolaayeen ijmaaca saxaabadu ay ijmaacaan wuxuu xujo ku yahay qolada ka dambayso la yidhaahdo maxay taabiciin iyo wixii ka dambeeyaba fii ayi casrin kaan ilaa qiyaami saaca inagaa soo gelay hadda agteenna inaga sugnaato saxaabadu inay masaladaa ku ijmaacaan kama baydhi karo xujo yahay sidaas waa mafhuum soo maha maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya walaa yushtaradu looma shardiyo inqiraadu alcasri musaaq xujiyadkii baa la socda in la daliishado ijmaacii loo shardin maayo inqiraadu alcasri xilligu inuu dhammaado cala saxiixi cala saxiix haddii lagu socdo sidaas waa maxay ijmaacu si uu ijmaac u noqdo oo waxa shardiya qoladii ijmaacday inay dhammaadaan oo markay wada dhintaan iyagoo ijmaacii weli ku sugan inuu qoolada dambe xujo ku noqdo salaam saxaabadii ayaa ijmaacay masalay ku ijmaacay sida ijmaacaysaa mar walba waa culimadii saxaabigii ugu dambeeyey wuxuu dhintay boqol iyo toban waxaynu leenahay marka la gaadho boqol iyo koob iyo toban saxaabadii ijmaacayna ay dhammaadaan iyagoo masaladii sidii ugu taagan markaas uu ijmaac ijmaac noqonayaa la daliishanaya mise maantoo kale ayay iswaafaqeen maalinka xiga waa ijmaac laba kala duwan ma laba kala duwan waana masale khilaafiya waxay leeyihiin dadkii ijmaacay ilaa ay ka wada dhintaan marna waxay leeyihiin bimujarad ijmac markay iswaafaqeen buu ijmacno markay iswaafaqeen ijmac sida shiikhu u dhigay baana sax walaa yushtaradu looma shardiyo fii xujiyatihi ijmaaca xujiyadiisa iqtiraadu lcasri ay casri lmujmiciin kuwii iswaafaqaya xilligoodu inuu dhammaadaa shardi maaha ala saxiix haddii lagu socdo fain qulnaa haddii aynu idhaahno inqiraadu lcasri xilligu inuu dhammaadaa shardun wuxuu shardi u yahay ijmaaca ansixidiisa iyo xujanimadiisa sidaa la yidhi yuctabar waa la ictibaarinaya qowlu man wulida si la dhalay qowlkiisa fii xayaatihim inta ay nool yihiin waa la tixgelinaya watafaqaha taasoo waxa weeye faqiih noqday oo noqday min ahli lijtihaad iyo waxa weeye la tixgelinaya walahum waxaa kale u sugnaaday qoladii ijmaacay calaa hada alqowl qowlkan haddii lagu socdo an yarjicuu inay ka laabtaan can daalika alxukmi xukunkan isku waafaqeenna inay ka laabtaan ama qaar ka midii ka laabtaanna iyaduna waa bannaantahay labadii masale haddii aad fahamteen ijmaacuma wuxuu ijmaac noqonayaa kuwii ijmaacay markay dhintaan mise ijmaacu wuxuu ijmaac noqonayaa markay ijmaacaan waa labadaa qowl baynu ka hadlay marka ijmaacaan macnaheed waa maxay maantoo kale iswaafaqeen iyagoo nool ayuu ijmaacaasi xujo noqday iyaguna ma khilaafi karaan mid markay ijmaaceen aan caalim ahayne arday aha laakiin dhowr sano ka bacdi iyagoo joogoo nool caalim noqday kama daba hadli karo waa ijmaaci waa dhinta haddii la yidhaahdo wuxuu ijmaac noqonaya markay dhintaanna labadaasa meesha ka baxay oo sii markay ijmaaceen culimmadii xilligaa joogtay ardayga ahaa ee cilmiga bartay ee noqday caalim wuxuu odhanayaa masaladaas ku waafaqnay waxba kama jiraan una la nool uu ka daba tegay way bannaanaanaysa iyaga laftooduna iyagoo ijmaacay haddii la yidhaahdo waa inay dhintaan kii ijmaaca ka qayb galay baa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo warmaarintii dowlad masaladii isku waafaqnayn wax kalaa ii muuqday laakiin haddii la yidhaahdo ijmaac wuxuu ijmaac noqonayaa marka la iswaafaqo iyaguna kama laaban karaan qof iyagoo nool ama qayb ka midoo nool soo gaadhayna wax ka duwan ma keeni kara ijmaaca waajibka shiku wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo waa shardi maxaa ka dhalanaya yuctabar waxaa la tixgelinaya qowlu man wulida fii xayaatihi si xilligoodii dhashay qowlkiisa wa tafaqaha fiqiga bartay saara min ahli lijtihaad noqday xilliga ay noolaayeen waa la tixgelinaya walahum kuwii ijmaacayna waxaa u sugan calaa hada alqowl an yarjicuu inay ka laabtaan can dalika alxukm xukunkaa inay ka laabtaan xaq inuu xoogga badani waa in aan laga laabanay iyo in si xilligaa ijmaaca dabadii xilligii ijmaac markii la ijmaacay dabadeed si caali noqda inaanu ka qayb gelin oo xujo ku yahay taa macnaheedu yahay ijmaacu wuxuu guntamaya oo la daliishanaya marka la waafaqo ilaa qiyaam saaca shiikhu wuxuu uhi walijmaacu ijmaaci yasixu waa ku ansaxayaa biqowlihim qowlkooda wa bificlihim ficilkooda yani shardi ma aha inay ijmaacii ama masaladii ay ku wada qowlaan waxaa ku filan in ay ficil ahaan u sameeyaan ama qowl ahaan ay u wada yidhaahdaan culimadii baa laysugu wada yeedhay xilligan joogto waxaa la yidhi hilibgeel ma laga weysaysanaya hal mar bay yidhaahdeen haa waa laga weysaysanaya muxuu noqonaya ijmaac qawliya buu noqonaya culimadii waynu naqaana mujtahidiinta ah xilligan joogto qaybna waxay yidhaahdeen hilibgeelaha laga weysaysto aagna waxaynu aragnay hilibkeli intay cuneen weysaysanay seen hadda u sameeya sooma hadalka ma hayn labada ku guntumay ama ficil bay wada sameeyeen waxaa la yidhi dawacada hilibkeeda ma la cunaya mise la cuni maayo culimadii oo dhan baynu meel isugu wada yeeshay dawacaynu ku casulna way wada cuneen muxuu noqonaya ijmaac inuu xalaal yahay sooma ayay noqonaysa marka waa saasoo kale waa ficil waa ijmaac ficliya wa biqowli lbacdi bari inay qowlaan wa bificli lbacdi dabana waa tanu sheegay qaybina way hadashay qaybina ficil ahaan buu sameeyey وانتشار ذلك وحكروا كسقنادا وانتشار ذلك القول أو الفعل فعل كاء مقول كاسي إنه فافو wasukuuti lbaaqina canhu qaybina ay ka aamusto oo qayb baa ficilkii samaysay qaybta kalena way ka aamusay saddexdaas hadda watay aada u baxday hilibka waraabo inta ay cuneen khilaaf baa la sheegay haddii la yidhaahdo culamo heblaa waraabihii cunay intii kalena ay aamusaan markiina uu gaadho maxaa la odhanaya isu aasay hadday laakiin ka daba hadlaan oo yidhaahdaa maya waa xaaraan waxa shardiya ijmac sukuutiya baa la yidhaahdaa waxa shardiya warkaasi inuu faafo intishaari daali waa inuu faafo meelo badan ka dhaca wa sukuuti albaaqiin culimmada qaarna ay ka aamusaan culimmada qaarna ay ka aamusaan waxaa la yidhi shir baa xajkii dhawe la isugu yimi culimmada islaamka wixii isgaadhay waxay soo saareen sanadaas sifiyada laga sii daayay idaacadaha faraha bulshada soo gaaa soo gaari maayo soo gaar daqiiqaduna soo gaari qofkii meel walba waa ka dhaca war culimadii marka isugu timi waxaasi waa xaaraan bay yidhaahdeen sheeka war meel walba la isweydiinay sii laga aamuso waxay noqonaysaa ijmaac sukuutiya ayuu noqonay waa nooc ijmaaca ka mida laakiin ma xoog badna labadooda isku khilaafsan yihiin ijmaac ma yahay oo waxay yidhaahdeen ha bal waxay yidhaahdeen ijmaac ma aha laakiin waa xujo qaarna waxay yidhaahdeen ijmaacna ma aha xujana ma aha hawshaasoo dhan baa ku sugan laakiin raajix waxa uu yahay haddii shuruudaha loo helo in la daliishanaya waa la iska weeshanaya waayo inta badan adilo kale ah loo daliishanaya laakiin isagana dee khilaaf waayo waa lagu xoojinaya wa qowlu lwaaxidi mid qowlkii oo min asaxaabati saxaabada ka mida laysa maca xujatan xuja kuma aha calaa gayrihi saxaabada kale cala alqowli ljadiid way qowlka cusmaan dilowsa ninka saxaabiga ah qowlkiisu laysa xujatan xuja kuma aha calaa gayrihi isaga wixii ka soo haray ama saxaaba ha noqoto ama inaga ha noqoto qowlka isagu yidhi saxaabigu dadka kale rijo kuma ah saxaabada iyo keyrkooda saanu dee inaga xujayn ugu noqonay inuu saxaabada xujo ku noqdee la midkaana de waa min baabi awlaa sooma iyadu way kasii fogtay masaladan nusakda qaar waxaa la socda wa fi lqadiimi qowlka qadiimka haddii lagu socdana xujatu xujo wa fi lqadiimi xujatu طبعا هدي اللي يتعدوا الجديد بعد أن نقش فقه الشافعي هو القديم بعد مقابل صحابي قول كيسو حجة ما يعني مسمى شيخ وحولي حجة معها وكالو الصعدة قول الجديد كعصو الإمام الشافعي يقولي أصل هنا وجديد كاللقات قديم كنا وحو الشيء إنه حجية سيدا صانع علماء يسوق خلافين imaam shaafici baa isugu khilaafay eh, culimmada qaarna waxay leeyihiin eh, qowlka jadiidka shaafici laftiisa xujo sheegi bal ibnulqayim wuxuu leeyahay lama jiro shaafici meeluu ku yidhi qowl saxaabi lama daliishado qadiim iyo jadiid labadaba wuxuu leeyahay waa xujo laakiin markaynu soo soo dhoweyno imaam shaafici qowlkiisa qadiimkaa ah waa xujo qowlkiisa cusub ee jadiidkaana laftiisa khilaaf baa ku jira waayo jadiidku mar noqdaa aqwaal noqda jadiidka laftiisana waa la hayaa shaaficiyo badan baa yidhi waa xujo imaamu shaafici kasoo wariyey waxaa kaloo la hayaa inaanu xujo ahayn labadaba waa la hayaa marka khulaasat lqowl صحابي قول كيس ولا حجي سنية شروط هدلها قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح قول صحابي ولا دليل سنية هديان الصحابي كلا خلاف قول كيس نوم فافو aayadda xadiidna aanu khilaafin shuruudda haddii la helo intaba waa dhaama saxaabi taabiciintana waa dhaama kii ka dambeeyena waa dhaama isagaa ka waa haddii aayadii xadiid aanu khilaafin o laba saxaabi lamid aanu khilaafin laba saxaabi hadday iskhilaafaan ka kale kama xoog badna waa isku mid marka mid qowlkiisa ummadda xujo ku noqon maayo saxaabi kalena waa inaanu khilaafin waa laba qowlkaasina waa inuu faafaa sugan yahay intaa haddii la helo waa la xijaysanayaa waa la daliisha masaladaasina iyaduna waa sidaa wallahu tacaala aclam sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wa aalihi wa